bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin wاlkalaamu qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wahwa bnu hishaami alanصari الnaxwi almasri qala raximah اllahu tacaala wاlkalaamu lafdu mufiid markii aan ka soo baxnay kelimadii oo ahayd cibaara can ismin wa ficlin wa xarfin oo kelima eh, waxay ka koobantaa ima an takuuna isman wa ima an takuuna ficlan wa ima an takuuna xarfan markaasaa mid kastaba wuxuu yahay aa lasoo sheegay marka inta waxaa laga hadlayaa kalaam qaarna waxay hormariyaan kalaamka kadib baa waxa weeyaan kelimta la galaya lianna min aqsaami alkalaami alkalima waxa weeyaan ajzaada alati yatarakabu minha alkalaam alkalima ayaa kamid ah bihada alictibaar kalaamka la hormaryaa waa sidii ajruumiga iyo keyrkiisa ay sameeyeen qaarna hadda sideeda aragtay ibn hishaam jusgii buu hormarya xataa yantahi ila alkuli oo bmacnaa kalaamkii waxaa asaas u ah kelima ayaa asaas u ah waxaa faxasuna alibtidaau bilkalima qabla اlkalaam marka kalaamkii musanifku waxuu leeyahay wاlkalaamu asha oo alkalaam ku jirto waa al oo cahdiya ah weeyaan bimacnaa alkalaam almacruuf lada naxwiyiina kalaamkii markii la iطlaaqo cinda kuli fanin kalaamka wax bay u yaqaanaan haddii kalaam la yidhaahdo cinda alfuqahaa maa yubطilu salaata min xarfin mufhimin aw xarfayni wain lam yufhima kalaam sidaasay u yaqaaneen albalaagiyuuna kalaam waxay u yaqaanaan wax kale naxwiyiin markii la yidhahdo kalaam waxay u yaqaanaan lafdun mufiid lafdi waxa weeyaan an yakuuna maa yuntaqu bihi wa fiihi bacdu alxuruufi alhijaa'iya haddana mufiid waa inuu ahaado oo min annaaxiyatayni mufiid waxaa la yihahdaa maa yaxsunu sukuutu calayh ninka mutakalimka oo kalaamka ku hadlay wuxuu ku aamusi karo ninka mustamica oo aad kalaamka u tirine inuusan noqonin nin wax kaa sugayo wlidalika alifaada huwa shardu kalaamunaa lafdu mufiidu kastaqim wasmu wa ficlu huma xarfun ilkalim waatuu ibnu maalig yiri marka kalaamkii ibnu maaliga la qaatay marka almufiid waxaa laga jeedaa maa afaada faa'idatan yaxsunu الsukuutu calayha bxayثu laa yakunu الsaamicu muntadira lishayin aakhar ninka ku hadlana waa ku aamusi karaa ninka ku dhagaysanana wax kale kaa sugi maayo haddii aan ku iraahdo dakhala shahru ramadaan haddaan ku iraahdo anigana waan ku aamusi karaa adigana waad wax baad ka faa'iidaysanaysaa oo wax kalood iga sugaysid malaha haddaan ku iraahdo khaalidun qad saafara nafsa shay wa laakiin haddaan ku iraahdo in saafara khaalidun khaalid hadduu safro anigana kuma aamusi kari ninkii i dhegeysanaan wxuu le maada bacd haddii khaalid ou safro ma ladii yakuun in saafara khaalidun eesh facalayka an tactaniya biawlaadihi mathalan haddaan ku daro kalaamkii waa tamaam ninkaas saaxibkiin hadduu safro caruurtiisii waxaa weya inaad u ilaalisid alkhulaasa waxa weeyaan kalaamkii inuu sowd iyo xuruufna ku jiraan waxna faa'iideyn karo intaasaa muhim ah marka hadda musanifka murakab uma baahanin fiiri ikhtisaarka kalaamunaa lafdun mufiidun yuuri sidii oo eh, ay qaar yihaahdeen alkalaamu huwa lafdu lmurakab lmufiid liannahu murakab waxaa loo dhaafay laa yakuunu alkalaamu mufiida ila ida kaana murakaban idan madaaci ilaa dikr idan fa dikru murakabi taxsiil xaasil weeyaan murakab in meesha lagu sheego loomaba baahnaba liannahu waa taxsiil xaasil liannahu mufiid ba haddii la yiri waxaa laga ogaaday inuu murakab ahaanayo marka fiiri hadda bilwadci wixii dhammaan laguma darin liannahu wadcigaas in kaana almuraadu bihi luga alcarabiya lagala jeeda an yakuuna mufiida bilwadci ay fii wadcihi lugawi haddii lagala jeedo lasna bxaaja ilى dikrihi lanna natakalamu wa naxnu fi hada اkitaab can اlugati اlcarabiya la luga اingiliisiya walaa gayriha ko haddii qasad ay tahayne hada la ctibaara lahu qofkii haduu qasad ahaan hadlo uu ku hadlo macnaheedii ma aha inuusan kalaam ku hadlin laakiin kalaamkiisa ictibaar sharciga kuma laha lictibaar anahu qad faqada shayئa aakhar oo qofkii haddii asigoo hurdayo iska hadlo ama asoo khamraysan oo u hadlo kalaamkaas uu ku hadlay qasad kuma hadlin laakiin macnaheedii ma aha wuxuu ku hadlay kalaam ma aha macnaheedii ma aha kalaam waa yahay laakiin lama ictibaarinin lictibaaraat ukhraa sidaasay meesha uga baxday marka musanifka wاlkalaamu lafdu mufiid intaas matni wa sharaxeedii marka waa kana wuxuu iri lamaa anhaytu markaan dhameeyey alqowla fi lkalimati kelimada in laga hadlo hadalkeedi markaan dhameeyey io wa aqsaamihaa kelimada aqsaamteeda athalaatha sharactu waxaan gudagalay fi tafsiiri اlkalaami kalaamka inaan tafsiiriyo fadakartu waxaan sheegay anahu cibaarat inuu yahay can lafdi اlmufiid wanacni bilafdi waxaan ula jeedaa asawt اlmushtamilu calaa bacdi اlxuruuf xuruuftii qaarkeed midka shamlisto haddiin khaalid aan idhaahdo khaalid kha iyo alif iyo daal iyo laam baa ku jira xuruuftaas hijaa'igaa lagala jeeda aw maa huwa fii quwati daalika xuruuf la arki karo oo la taabo kara inay ku jirto ama wax lamid ah xuruuftaas oo oo maxsuuska ah wax lamid ah faalawalu midka horo rajul iyo faras waay haddaad tiraahdid jaaa rajulun haddaad tiraahdid kalaam la faa'idaystay waay xuruufna way ku jirtaa oo rajulkii waxa weeyaan raa iyo jim iyo laab wathaani midka labaad oo xurufti aan ku jirin xurufti ayna ka muuqanin laakiin fii quwati اlmanduuqi ah ka damiiri oo kale weeyaan almustatiri ku asturan fii naxwi qowlika idrib wadhab aad ku qowsha almuqadari biqowlika lagu qadaray anta idrib haddaad tiraahdid waxaa weeyaan haddeertaan eh, waxaa ku jira meeshaas anta mana la sheegi karo ficilka hadii ficil amar limufradin mudakar uu yahay laa yajuusu dikru faacilihi idrib ismac wakul haddaan ismac anta aan idhahdo antada macnihii faacil ma aha laakinaha muakida lilfaacil mustatir wa marka hadda idrib ficil keligiis kalaam ma noqon karo laakiin ficilkan wuxuu kalaam ku noqon karaa in faacilkiisa ou wato faacilkii marka waxaad leedahay meeshaan maba ugu jeediye kayfa yakuunu idrib kalaam markaasaa luu leeyahay faacilki fii quwati اlmantuuqi uu la mid yahay liannahu ficil lama heli kara biduuni faacilin walidaalika anta meesha haba ka maqnaatee waxay lamid tahay idoo lagu dhawaaqay marka fii quwati dalika saas waa macnaheedi marka idrib ficil amar mabniun cala الsukuun walfaacilu damiiru musatir wujuuba taqdiiruhu anta yaad leedahay wanacni bilmufiidi waxaan ula jeednaa maa yasixu اliktifaau bihi wax lagu kaaftoomi karo fanaxwu qaama zaydun zaydun zayd baa istaagay iyo wixii lamid e ah kalaamun waay liannahu lafdun weeyaan yasixu اliktifaau bihi lagu kaaftoomi karo oo haddaan ku irahdo ninkii ninkii zayd ahay uu istaagay wuu baxay haddaan ku iraahdo hadal oo laga faa'iidaystay waay haddii aan iraahdo najaxa muxamadu haddaan iraahdo hadal laga faaideysan karo w haddii aan iraahdo maata caliyun haddaan iraahdo hadal laga faaideysan karo w wax baan kuu sheegay waxna macnay leeyihin wa idaa katabta haddii aad qortid zaydun qaaimun mathala haddaad zaydun qaaimun qortid falaysa bikalaamin liannahu wa in saxa aliktifaau bihi haba ahaada mid lagu kaaftoomi karaba ha ahaadee laakinahu laysa bilafdin wax lagu dhawaaqay ma aha waxaa weeyaan lafdi fi luga alcarabiya waxaa lagala jeedaa bimacna almalfuud meeshan midka lagu dhawaaqay asalkeeda lafada kada haddii la yihahdo bimacnaa ramaahu ninka markuu hadlayo yarmi lkalaama min min famihi marka hadda fiiri haddii ninkii uu qoro maxaan ku iraahdaa zaydun qaaimun ama zaydun najaxa ama muxamadun saafara haddii qofkii ou qoro waxa weyaan wax lagu kaaftoomi karo waxna laga fahmi kara waayihiin laakiin nudqigii yaa ka maqan walidaalika hada alkalaam oo ninkii haddii uu yiraahdo muxamedun saafara cinda naxwiyiina kalaamkumaa lianna wax lagu dhawaaqay ma ah laakiin hadduu qoro markaana ku dhawaaqu kalaam noqon kara laakiin cinda alfuqahaa kalaam waaye qofkii haddii uu yiraahdo ina lifulaanin calaya alfa dirhamin haddii uu yidhaahdo intuu meeshuu ku qoro khadkiisa inay tahay ay cadaato iqraar waayo kalaam baa lagu tilmaamaya laakiin naxwiyiintu waxaa shardi a an yantiqa bihi intaas marka ishaaradii ee maxaan ku irahda cuquudii waataan hore uu soo sheegnay waxa weeyaan kalaam cinda alfuqahaa walaysa bikalaamin cinda annaxwiyiina alxamdu lilah ayb wkadalika idaa asharta hadaad u ishaartidna waa lamid ilaa axadin shaksin bilqiyaami aw ilqucuud nin baa waxaad gacanta saasaad hoos u dhigtay inta gacantaada eh, aad kor u taagteed hoos u dhigtay macnaheedu waxaa waa ijlis waay ninkii waxaa weya wax uu ka faa'idaystay kalaamkaas laga faa'idaystay cinda naxwiyiina kalaam ma aha liannahu laysa bilafdin laguma dhawaaqi marka haddaan gacantii isku daron ijlis aan ku iraho gacantiina aan hoos u rido waxa weeyaan kalaam way noqonaysaa ishaaradii oo mafhuum mufhimka aheed iyo maca nudqi bay kalaamku noqon kartaa calaa kuli xaal wakadalika idaa asharta ilaa axadin haddaad u ishaartidna waa lamid bilqiyaami istaagidaad aad u ishaartay aw ilqucuudi fadhi aad u ishaartay falaysa bikalaamin ma aha liannahu laysa bilafdin wax oo intaas wuxuu ku sharxay alkalaamu lafdu mufiid wa aqalu itilaafi min ismayni ka zaydun qaa'imun aw ficlin wasmin ka qaama zaydun marka kalaamkii intee ugu yar oo kalaam noqon karto marka wuxuu ku leeyahay ficil iyo xaraf kalaam ma noqon karaa hadduusan isim la jirin laba ficil keligoodna kalaam ma noqon karaa laba xaraf keligoodna kalaam ma noqon karaan kalaam marka maxaa la heli karaa inuu isim joogo ama isim isim kala qaatay inuu yahay ama isim iyo ficil isla jiro yuu kalaamkii ka kici karaa laa yumkin an yuujada kalaam biduuni an yakuuna hunaaka ismun ima an yakuuna macahu ismun aakhar fayakuunaani ismayni aw an yakuuna macahu ficlu fayakuunaani ficla wa isman ulajeedada intaas waa aqalu maa yatarakab minhu lkalaam baa lagala jeeda markaasuu wuxuu ri wa aqalu itilaafihi kalaam intuu isaga dunmi karo oo laga heli karo min ismayni waa laba magac maxaa mithaal kamid eh ka zaydun qaaimun zaydun waa mubtada qaaimunna waa khabar haddaan ku iraahdo zaydun qaaimun muxamadun musaafirun khaalidun waalidun haddaan ku iraahdo kalaam oo waxa weyaan taam ah labadan laba isim intahay zaydun in magac waa nin magaciisa falamaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakha ilaahay uu yidhi qaa'imunna isim weeyaan liwujuudi tanwiin tanwiinta maxay ka mid ahayd min calaamaati اlismi marka zaydun qaa'imun laba isim uu kalaamka dhammaystirmay waa aw ficlin yatarakabu min ficlin wasmin ka qowlika qaama zaydun aa tiri qaamo ficilka iyo zayd intaasaa hadal in la helo ugu yar intaan hadirtan waa iska dulmaraynaa wax macno weyn oo ay leedahay male ninka daalibka unbaa la bara kayfa yunshiu ljumla min ayna yunshiu lkalaam saas waa ama tilaafuhu suwaru taaliifi اlkalaami kalaamka wuxuu isaga iskaga dunmo suwarteeda situn weeyaan kalaamka wuxuu isagaga dunmo waa lix wadhalika liannahu kalaamki yataalafu min ismayni isaga dunmaa aw min ficlin wasmin ama ficil iyo isimuu isaga dunmaa aw min jumlatayni laba jumlayuu isaga dunmaa aw min ficlin wasmayni ama ficli laba isim aw min ficlin wa thalaathati asmaa aw min ficlin wa arbacati asmaa intii dhan asaa sheegaya ama tilaafuhu min ismayni laba magac markuu ka kulmaayo falahu arbacu suwarin afar suura bay leedahay ixdaahaa midkeeda ugu horeeyo an yakuunaa inay yihiin mubtadaan wa khabaran mubtada io khabar naxwu qowlika zaydun qaaimun aa tiri zaydun qaaimun waa mubtada io khabar oo hadalkiina uu dhammaystiran yahay athaaniyatu afartii suura mideedii labaad an yakuuna mubtadaan inay ka kooban yihiin mubtada iyo wa faacilan faacilkoo sada dhammaystiray macnaha sada macnaha owday masada alkhabar khabarka meeshuu owdi lahaa yani degay naxu qowlika aqaa'imun izaydaani aqaa'imun ma istaagan yihiin azaydaani labadii zayd marka hamsada waa istifhaam qaa'imuntaas waa mubtada azaydaani waxaa leeya faacil sada masada alkhabar liannahu qaa'imkaas waa isim faacil oo wasfi ah yacmalu camala ficlihi markuu asiga icraabta qaata kadib wuxuu u baahan yahay maa kaana yacmalu ficlahu maa kaana yacmalu ficluhu oo faacilu u baahan yahay marka qaa'imun mubtada haddii la yihi khabarkii meeshiisi waxaa degay faacil maxaa loo dhihi waay marka qaaimun waa mubtadaa zaydaanina waa khabar maxaa loo dhihi waay hada laa yajuus leesh liannahu laa budda min mutaabaqati اlkhabari limubtada hadda qaaimun waa mufrad see zaydaani khabar loo leeyahay oo tahniye ah ma dhici kartaa in la yidhaahdo zaydun qaaimaani ma la dhihi karaa zaydoo mufrad ee qaaimaani khabar ma laga dhihi karaa maya sidaas oo kale qaaimun oo mufrad ah khabr zaydani oo tahniya uma noqon karta laabuda min atataabuq marka maadaama tataabuqi la waayay yaa waxaa layihi azaydaani waa faacil liannahu ficil iyo faacil in istataabuqaan la shardi ma ah fiiri hadaa tirahda hadda qaama azaydaani hadaa tirahda qaama waa ficilki waa mufrad zaydaanina waa tahniyo marka laa yushtarad fi tataabuqi alficli maca faacilihi bal laa yajuuzu cinda kathiiriina baynamaa mubtada khabarka waa khilaafsan yihiin marka azaydaanidaas faacilna waa yahay macnihii khabarka laga rabo hadalka ku dhamaystirmayna waa laga helay marka faacil min xayثu اlإcraab wa huwa ayضa yaquumu maqaama alkhabr fi ikmaali اlkalaam aqaa'imun ma istaagan yihiin azaydaani labadii zayd su-aal waadixon ku weydiyo fahmi karto anigana aan ku aamusi karo adigana aa fahmi karta markaa kadib jawaabti laa iyo nacam adigaa lagaa raba wa inamaa jaaza dhalika midkaas waa banaanaaday liannahu ay aqaa ibnu zaydaani fii quwati qowlika bay qabtaa oo ayaquumu zaydaani aduu yiri oo kale fiiri ayaquumu ficil waa kan azaydaanina waa faacil sidaasay la macno tahay wadhalika midkaasna kalaamun taamun weeyaan kalaam oo dhammaystiran aqaa'imun الzaydani laa xaajata lahu baahi ma jirto ilaa shayin wadhalika an yaquumu الzaydani kalaamu taamun waay laa xaajata lahu ilaa shayin wax kale uma baahnan haddaa tira ayaquumu الzaydani fakadalika hada aqaa'imun الzaydanina waa lamid oo ayaquumu الzaydani ay lamid tahay athaalithatu xaalada saddexaad oo afartii xaala oo kalaamkii labada isim iskaga dunmay ka mid ah an yakuunaa mubtadaan inay yihiin iyo wa naaiban naaibkoo can faacilin ka naaib faacilkaasoo sada naaib faacilkaasoo sada awday masada alkhabar khabar meeshii uu degi lahaa ka degay naxwu qowlika amadruubun azaydaani labadii zayd ma la garaacay aa tiri tii horoo kale waay madruub hadda hamsadu waa istifhaam madruubu waa mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci dama daahira azaydaani naaibu faacili marfuuc wa calaamatu rafcihi lalifu niyaabatan can idama liannahu muthana wa nuun ciwadun can itanwiini fi lismi lmufradi marka waxaa weeyaan madruubkaas maanta waa mubtada khabaru u baahan yahay khabarki inta la gooy yaa madruubkan isimka mafcuul ah yaa naaibu faacilkiisi baa booskii khabarka degay macnihin uu ku dhamaystirmay wa huwa ka ficlin siiqa lilmafcuuli fii macnaahu kalmucطaa kafaafan yaktafi isimka mafcuul iyo ficilka mabniga lilmajhuulka ayaa isku macno ah oo hadda hadii aad dhihi lahayd ayudrabu الzaydaani io amadrubu zaydaani isku macno waay marka hadda kan lama dhahayo azaydaani faacil lama dhahay liannahu mubtadaha ka horeeya isim mafcuul ah isim mafcuul wuxuu lamid yahay ficil mabni lilmajhuul ah siduu ficilka mabni lmajhuulka waxaa ka dambeeyo marfuuca naaib faacil loo leeyahay oon faacil loo lahayn iyo azaydaani naaib faacil loo leeyahay oo hadda ma dhihi karaysid haddii lagu yihahdo acrib a yudrabu الzaydaani yudrabu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuul aad leedahay azaydan naafic faacil ma dheheysid sidaas oo kale wa araabicatu ee suurata afraad an yakuuna inay yihiin waay isma ficlin iyo wa faacilahu isim kalaamkii wuxuu iska kooban labadii magac waxay noqdeen isim ficil iyo iyo faacilkiisi naxw hayhaata alcaqiiqu hayhaata waxaa fogaaday alcaqiiqu meesha caqiiq la yihahdo fa hayhaata ismu ficlin waaye wa hwa bimacnaa bacudayna la macno tahay waalcaqiiquna faacilun bihi yani faacil oo asiga lagu goday waa hayhaata ficlu maadin mabniyun hayhaata mabniyun mabniyun cala alfatx alcaqiiqu faacil baa laleeyahay marka hayhaata ismu ficlin maadin yaad leedahay marka kalaamkii waxaa iska dhamaystirmay ismu ficlin iyo faacilkiisa meel ficil iyo faacil laga dhihi lahaa yaa ismu ficli noqday intaas waxa waaye idaa kaana alkalaamu taalafa min ismayni afar suurow lahaaday wa ama tilaafuhu kalaamkii inuu isaga dunmo min ficlin wasmin falahu suurataani laba suurow leeyahay ixdaahaa mideeda waxa weeyaan ixdaahumaa midkood labadaas midkood an yakuuna alismu faacilan inuu yahay naxwa qaama zaydun ficlii faaciluu ka kooban yahay wa thaaniyatu an yakuuna alismu naa'iban can ilfaacili isimkia wuxuu noqday mid faacilka naa'ibka naxwu duriba zaydun zayd baa la garaaca marka ficil iyo isim markuu kalaam noqon karaan labadaas xaalo kama baxsana ima an yakuuna ficil wa faacil aw ficil wa naaib اlfaacili wa ama tilaafuhu kalaamkii inuu markuu isaga dunmayo min aljumlatayni falahu ayda suurataani ayda laba suurou leeyahay ixdaahumaa jumlaة shardi wاljaza shardiga iyo jumlaة shardi ficlu shardiga iyo jazihiisi naxw in qaama zaydu qumtu waxaa tiri ninkan hadduu istaaga waan istaaga kalaam dhamaystiran waa marka laba jumlo waa in qaama waa jumlo oo ficli faacil ka kooban in qaama zaydun waa jumlo oo ficli faacil ka kooban qumtuna waa jumlo kaleo ficli faacil ka kooban labadii jumlo markii laysku keenay yuu kalaam noqday haddii in qaama zaydun la yidhah keligeed kalaam noqon karto leannu maxaa ka faa'iidaysat in طalacat ishamsu waa qaama zaydun wa dakhala alustaadu alfasla kulli waxaa waay hadal oo dhammaystiran ma aha ilaa jawaabta laga helo wathaaniyatu jumlata alqasami wa jawaabihi qasamkii jumladiisa iyo jawaabtii qasamka ahayd naxw axlifu bilaahi baan ku dhaaranayahay azaydun qaa'imun zayd ma istaagan yahay axlifu bilaahi la zaydun qaa'imun saasay ku fiican tahay in hadda istifhaam la geliyaahu waxa weeyaan nuskhadaas fiha nadar ayib oo in la yihahdo axlifu billaahi la zaydun qaa'imun ilaahay baan ku dhaaranaa zayd waa istaagan yahay haddii sidaa la yidhaahdo macnaha ay ku bixin kartaa ayib aywa nuskada aniga aan haysta khata waay oo hadirtaan oo axlifu billaahi azaydun qaaimun khalad waay axlifu billaahi lazaydun qaaimun nuskhada kale siday qabtaa sax ah lazaydun qaaimun wallaahi la adribanna khaalidan haddaad tidhaahdid waxaa weeyaan wallaahidaas waa waa qasamkii la adribana khaalidanna jawaabtiisii waay aydana macnaha waxa weeyaan waa lagu dhamaystiraya wa ama tilaafuhu hadalki isaga dunmitaankiisa min ficlin wasmayn isaga dunmo fa naxwu kaana zaydun qaa'iman oo kala waay fiiri kaana oo ficil ah iyo zaydun oo isimkeeda iyo qaa'iman oo khabarkeedaoo laba magac ah iyo kaanadii oo ficilka ah ayuu kalaam dhammaystirmay haddii qaa'iman la gooyo kaanadi keligeed macno keeni maysa ilaa ida kaana eh, ida kaanat kaana taamatan oo haddii la kaana zaydun bimacnaa wujid hadday tahay waa gooni wa ama tilaafuhu kalaamka isaga dunmitaankiisa min ficlin wa halaathati asmaa isaga dunmo fa naxwu qowlika weeyaanoo calimtu waxaan ogaaday zayda ninka la yihahdo faadil nin wanaagsan inuu yahay marka calima oo ficilka ah, iyo ta'doo isim ah oo kow zaydan oo ismi labaad ah faadilan oo isim saddexaad ah saddex isim iyo hal ficil yaa kalaamkii uu ka dhammaystirmay wa ama tilaafuhu asiga isaga dunmitaankiisaoo min ficlin wa arbacati asmaa isaga dunmo fa naxwu qowlika weeyaano aclamtu zaydan camran faadilan aclamtu zaydan waxaan ogeysiiyey camran ninkii layidhaha faadilan inuu yahay zaydan waxaan u sheegay inuu camar nin fiican yahay waa oo ficilka ta'daas oo isimkii oo faacila kow zaydan oo laba ah camran oo saddexa faadilan oo afar afartaas isim waay fa haadihi suwaru taaliifi kalaam intuu isaga dunmo weeyaan wa aqalu itilaafihi intu ugu yar u kalaamka kici karane min ismayni laba magac oo sidan hore usoo sheegnay aw min ficlin wasmin weeyaan kamaa dakartu wamaa saraxtu bihi waxaan aniga meeshan ku cadeeyey oo min ana dalika midkaas huwa aqalu maa yataalafu minhu lkalaam kalaamka intuu isaga dunma inta ugu yar inay saas tahay huwa muraadu naxwiyiina wa wa bacduhum wa cibaaratu bacdihim tuuhimu waxay moodsiinaysaa annahu kalaamkii laa yakuunu ma ahaana ilaa min ismayni aw min ficlin wasmin qaala waxay leeyihiin laa yakuunu alkalaamu ila min ismin wa ficlin aw min ismayni marka waxaa laga fahmaya markaas kalaam maba la heli kara ilaa laba isim inuu yahay ama ficli isim inuu yahay mooye lama heli kara inay tahay oo marka waxaa meesha ka baxaya jumlata alqasam wa jawaabihi jumlata shardi wa jawaabihi sax waa kalaamkii isim waa inuu ku jiraa laakiin eh, laba isim keligood mar kasta waa inuu kalaam noqdaan shardi ma ahane waxyaalo kaloo suwartii kala imaan karo intan waa iska shay waadix ah laakiin musanifka waxaa weeye tamriin liطaalib اlmubtadi unbuu ugala jeedaa faslun anwaacu اlicraabi arbacatu rafcu wa nasbun marka hadda wuxuu nooga hadlayaa icraabtii u bilaabay musanifka ayib anwaacu اlcraabi arbacatun icraab horeyaan usoo tacriifinay musanifkana haddana waa noo tacriifin doonaa luqana waxaa lagu yihahdaa baan soo niriyey alicraabu lugatan alibaanaةu wاlidhaar oo acrabtu camaa fii nafsi haddaa tirahdid bimacnaa bayantuhu wa adhartuhu linnaasi tacriifkeedu luqa weyn ee musanifkaa shaarixa ku sheegi doono marka anwaacu اlcraab iyo usuul اlicraab umahaat اlicraab calaamaat اlicraab intaba waa la yidhaahdaa hadda musanif wuxuu ku leeyahay shayga la ecraabo afar nooc waay rafcun wa nasbun oo fi ismin wa ficlin ahaadeen hadda ani nuskhadayda ay ismin wa ficlin wa hada khata waxa weeyaan rafcun wa nasbun fi ismin wa ficlin macnaha rafca iyo nasbo waa laba nooc oo min anwaac اcraab wayadkhulaani fi اlismi wاlficli saasaa lagala jeeda ficilkana waa galaan isimkana waa galaan naxwu zaydun yaquumu zaydun waxaa wey hadda waa isim waana marfuuco bidama yaquumuna waa ficil asna waa marfuuc bidama marka waxaa wey rafcadii oo labadoodii gashay wa ina zayda lan yaquuma labadoodii nasba ay gashay waa zaydana waa isim mansuub biina yaquum waa ficil mudaaric mansuub bilan waxa nasbada keenaya waa gooni laakiin muhim meesha waxaa ka ah inuu zaydkina kordhigan yahay yaquumuna ay kordhigan tahay oy labadoodii midna isim uu yahay midna ficil ou yahay waxaan ka qaadanay ana nasba yadkhulu fiihima intaas weeyaan wa jarun waa midka afaraad fi smin yani yakuunu aw yadkhulu fi lismi aw yakhtasu bilismi jar oo ism gaar ku ah naxwu zaydin yani marartu bizaydin jarka waa inuu wax keena ayib naxwu hadda anig waxaa ii qoran naxwu zaydin naxwu bizaydin ah sax liannahu zayd keligiis miska hoos dhigmi karo wax hoos dhiga in la keena oo bacdaas oo kalaa ka mid ayb wa jasmu weeyaan fii ficlin wahwa khaasu bilficli naxw lam yaqum ayb marka fa yurfacu bidamatin wa yunsabu bifatxatin wa yujaru bikasratin wa yujzamu bixadfi xaraka intaa matni weeyaan fa yurfacu bidama wuxuu ula jeedaa fa yurfacu kulu marfuucin bidama isimka hadduu godan yahay oo mathalan faacil ou noqdo ama naaib ulfaacil ou noqdo ama ismu kaana ou noqdo ama khabaru ina ou noqdo wahaakada dawaaleyka isimka haddii marfuuc ou noqdo asalkii waxa w anahu yurfacu bidama wa yunsabu kulu mansuubina bifatxa isimka oo kordhigan oo mathalan mafcuulow noqday xaalow noqday tamyiizow noqday fatxa lagu nasbina wa yujaru ay kulu majruurin bikasratin midkii hoos dhigan oo macnaha ama xaraf jaara lagu hoos dhigay ama idaafa ama tabaciya wa yujzamu waa la reebaa kulu ficlin majzuum bixadfi xarakatin wa yujzamu bixadfi xarakatin waa laga fiican yahay waxay ahayd wayujzamu bisukuun inuu yidhaahdo xadfu xaraka waa naaib waay musanifka taas waxaa waay fiihi nadar wayuzamu suu u soo yiri yurfacu bidama wayunsabu bifatxa wayujaru bikasa wayuzam bisukuun marka intan waxaa weeyaan waa inta asalka alati tucrabu bilxarakaat marka wayuzam bixadfi xaraka haddii la yidhaahdo fiihi nadar markaasuu musanifka intaas waxa weeyaan waa hordhaciye alcraabu atharu daahiru aw muqadaru yajlibhu alcaamilu في aakhiri اlkalima icraabu maanta noo tacriifinay alcraabu waxaa la yidhaahdaa atharun weeyaan daahirun ee muuqdo aw muqadarun oo la qadaray yajlibuhu alcaamilu caamilka horena uu soo jiidayo fi aakhiri اlkalima kelimada aakhirkeeda uu soo jiiday icraaba maanta la tafsiirinay icraab waxaa la yidhah waa atharka muuqato atharka muuqdo oo isimka iyo ficilka aakhirkiisa ka muuqdo laakiin caamil inuu keenaa shardi ah sidii mabnigii meesha loogaga bixiyo meesha marka waxaan fahmaynaa musanifka naxwiyiinta laba madhab weeyaan hal alicraabu macnawi am eh, xisi weeyaan macnawi haddii la yidhaahdo haddii a lagu yidhaahdo jaaa zaydun haddii lagu yihahdo haddii macnawi ay tahay zaydun faacil marfuuc wa calaamatu rafci dama daahiran leenahay oo zayduntaas laba godka ka muuqato icraab ma aha laakiin icraabtay calaamo u tahay macnawi waa icraabta wax la dareemi kara ma aha ama icraabta waxa weeyaan xaqiiqi weeyaanoo macnawi ma ahano waxaad leedahay zaydun faacil marfuuc wa rafcuhu damada waxa meesha ka muuqdo godaalka ayaaba icraab ah midkaas waa mid hadda musanifka uu leeyahy atharun daahirun aw muqadarun waxa meesha ka muuqda naftigoodaaba icraab ah marka laa daaciya inaad tirahdo wa calaamatu nasbihi wa calaamatu rafcihi wa calaamatu jarihi looma baahno maca ana hada huwa aladii yajri calaa alsinati almucribiin dadka wax icraaba wa calaamatu rafcihi bay yidhaahdaan laakiin eh, waa madhab min almadhaahib kamid a madhabka musanifka uu ku socdo ana alicraab waxa weeyaan waa shay muuqdo ee calaamo ma aha macnawi ma ah xaqiiqi waa atharun alicraabu atharun weeyaan daahirun muuqdo ou muqadarun la qadaray yajlibuhu alcaamilu caamilka uu soo jiida fi aakhiri alkalima faadaahiru midka muuqdo kaladii kii oo kale weeyaan oo fii aakhiri zaydin ku jiro oo fii qowlika aad aad ku qowshay jaaa zaydun wa ra-aytu zaydan wa marartu bizaydin hadda waxaa weeyaan laba godkaas iyo laba kordhiga iyo laba hoos dhigaas yaa waxaa weeyaan athar daahir oo muuqdo waa ishaadaa ku dhici karta gacantina waa lagu qoraya wاlmuqadaru midka la qadarayna kaladii kii oo kale waay oo fii aakhiri اlfataa ku jiro fii qowlika aad ku tiriyay jaaa alfataa wa ra-aytu اlfataa wa marartu biاlfataa fa inaka adiga tuqadiru damata baad qadaraysaa fi اlawali wاlfatxataad qadaraysaa fi اthaani wاlkasrataad qadaray fi thalith maxaa yeelay waa litacaduri اlxaraka xarakadii aanan suuragelin karin fiiha fi hadihi اlasmaa athalaatha wadalika almuqadar huwa alicraab weeyaan oo marka haddii lagu yihahdo jaaa alfataa raaytu lfataa maratu fi saddexdii xaalo waa isku mid isimkana mabni ma aha ayib kayfa marka oo waxaa laleeyahay markaad jaaa alfataa tiraa jaaa zaydun ay la icraab tahay alfataa faacilu marfuuc wa rafcuhu damat muqadarat cala alalifi manaca min duhuriya maxaa yeelay xarakadii oo damadii ahayd iyo alif ma kulmi karaa midkood meesha inuu ka baxo marka sidaasaa loogu qadaraa damadii fatxadina ugu qiyaas qaado haddii aad tiraahdo calaa madhabi ana alicraab macnawi alfataa faacilu marfuuc wa calaamatu rafcihi damat muqadara yaad leedahay labadaba waa jiraan markaas walicraabu jinsun taxtahu arbacatu anwaac alrafcu wاlnasb wاljaru wاljasmu wuxuu leeyahy musanifka intii hore markuu yiri wuxuu leeyahy walicraabu jinsun weeyaan icraab haddii la yihahdo waa jinsi caam ah taxtahu arbacatu anwaac afar noocaa ka hooseyso afartii waxaa waay alrafcu walnasbu waljaru waljasmu wa hadihi alanwaacu alarbacatu afartan nooc tanqasimu ilaa halaathati aqsaam saddex qeybay u qeybsantaa qismun yashtariku fiihi alasmaau walafcaal qism waxaa wadaagsada asmaada iyo afcaalka wa huwa arafcu wاnnasb weeyaan taquulu waxaad leeday zaydun yaquumu wa ina zaydan lan yaquuma intaan waa soo sheegnay wa qismuna yakhtasu bihi اlasmaau asmaadaa gaar ku ah wa huwa aljaru waay taquulu waxaad leeday marartu bizaydin wa qismuna yakhtasu bihi alafcaalu wa huwa aljasmu taquulu waxaad leeda lam yaqum lam yaqumi alleyla haddii aad tirahdid hoos dhigaas ma aha ficil in lahoos dhigay ma aha laakiin xarakadaas waxaa la yihahdaa xarakatu takhalus min iltiqaaءi saakinayn walihaadihi اlanwaaci اlarbaca calaamaatun tadulu calayha hadda musanifkii waa isbedelay fiiri hadda icraabtii wuxuu ka dhigay inay macnawi tahay oo hadda rafcadii nasbadii jaradii iyo jasmi inay icraabti yihiin ay meesha ka muuqo karin laakin hunaaka calaamaat tadulu calayha labadii madhab buu khalata bayna almadhabeyn walihadihi alanwaaci alarbaca afartan anwaacda ah calaamaatun bay leeyihiin tadulu calayha wa hiya darbaani laba qeyb weeyaan calaamaatun usuul calaamaatun hiya usuulun calaamaad usuul ah iyo wa calaamaatun furuuc calaamaatun hiya furuuc falcalaamaat lusuul calaamaadka asalka arbacatun afar weeyaan addamatu lirafci rafcadiyaa icraab ah calaamada rafcada tusinaysa meesha inay joogtana damo weeyaan marka waxaa laleeyahay al aslu ana kula marfuucin yurfacu bieesh bidama taas asal waay wاlfatxa linasbi ay ana kula mansuubin yunsabu bifatxa wa calaamatu nasbihi alfatxa laleeyahay wاlkasratu liljari ay ana kula majruuri yujaru bاlkasr wa xadfu اlxarakati liljasmi waqad muhilat kuluhaa dhammaanteedna waa lasoo miithaaliyay oo matnigan kusoo miithaalay buu leeyahay ayib wاlcalaamaat اlfuruuc calaamaadka furuucana munxasiratun waxay ku kooban tahay fi sabcati abwaabin khamsatun fi اlasmaa wa thnaani fi lafcaal todobadiyaa la qeybiye calaamaadka furuucda waa todoba baabbaa layihi shanna waa isimkay ku jirtaa labana ficilka wasatamuru bika way ku soo mari doontaa haadihi اlabwaabu todobadan baab mufasalatan xaal ay tahay mid lakala gey baaban baaban looga kala gey oo mid kastaba baab yaan u khasisi doonaa buu iri ayib ila alasmaa asita fiiri matnigii marka waa inuu isla socdaa matnigii noogu dambeey waxay ahayd fa yurfacu bidamatin wa yunsabu bifatxatin wa yujaru bikasratin wa yujzamu bixadfi xarakatin intaas markuu yiri bu wxuu iri ila alasmaa sita matnigaasa israacsan asmaadii lixda ahayd iyaanan aan xaraka la icraabaynin waxay ahayd haddii la godayo in dama lagu godo ila alasmaa sita oo ayada waaw baa lagu godaya wa kulu mansuubin kaana xaquhu an yunsaba biاlfatxa ila alasmaa sita fainaha tunsabu biاlalif w kulu ismin kaana xaqhu an yujara bilkasra ila alasmaaa sita fa inaha tujaru bilyaa ila alasmaaa sita marka saasay istithnaa u tahay wa hiya asmaadii abuuhu wa akhuuhu wayaan yacni qofkii aabihiisi walaas waxamuuhaa gabadhi axmaamteedii waay xam waxaa la yihahdaa aqaarib الzawj xaaska qofkan uu qabo ninkeeda dadka la qaraabada ah yaa waxaa la yidhaahdaa ninka la qaraabada adeerkiis walaalkiis xan baa lagu magacaaba wahanuuhu wafuuhu waduu maalin lixdiiu kuu tiriyey markaasuu ku yidhi faturfacu lixdan waa la godaa bilwaawi wa tunsabu lixdan waa la kor dhigaa bilalifi wa tujaru lixdan waa la hoos dhigaa bilyaai marka waxay ka baxsan tahay faturfacu bidama wa tunsabu eh, bilfatxa wa tujaru bilkasra meeshaan ma jirto asmaadan waxaa weyaan furuuc marka asmaau sita u ka bilaabay asmaau sita tacriif ma laha liannahu tacriif looma baahno waaba magacyaal kooban weeyaan bas waxaa weyaan ina magacyaasha kor ka xifdisid markii xuruuftan lcraaban shuruud ay leeyihiin shuruudoodin aad fahamta intaa keli ah weeyaan marka shaarixa fiiri hada huwa albaabu alawalu baabka ugu horeeya weeyaan oo mimaa kharaja wixii ka baxay kamid e ah can ilasli ka baxay wa huwa baabkana baabu lasmaai sita baabkii asmaadii lixda ahayd baabkoodii waay almuctalati ee la jirisiiyey ama almuctalati jiranayd almudaafati la idaafeeyey asmaau sita kulligeed muctala waay abuu fiili waawgaasay ku jiran tahay haddaad abaa tira alif waay haddiid abii tiraana ya waay abiihi haddaad tiraa ya marka xuruuf cilana intaasunbay ahayd ima an takuuna waawan aw alifan aw yaaan xuruuftan asmaadanne annahaa tantahi taaratan bilwaawi wa taaratan bilalifi wa taaratan bilyaa sidaasaa xuruuf muctalla loogu magacaabay mudaafa waxaa loogu magacaabay liannahu markii asmaau sita ay noqonayso oo icraabtan aan ku tilmaanay la craabi doono waa markay idaafaysan tahay haddii idaafadii laga gooyo abun la yiraahdo isim caadi oo mufrad aho sidii zayd iyo cali bay lamid tahay ayib markaasuu wuxuu yiri fa inahaa asmaadan turfacu bilwaawi baa lagu godaa niyaabatan an idama icraabtii marka sidaasaad ku fahmaysa mithaalka asaa sheegi doono wa tunsabu bilalifi alif baa lagu nasbiyaa niyaabatan xaal ay tahay can ilfatxati midka naaib wa tujaru bilyaai baa lagu jaraa niyaabatan can ilkasrati xaal ay tahay taquul waxaad leedahay jaaanii abuuhu ninkaas aabihiisaa i yimiday marka fiiri jaaa waa ficil maadi nunti waa nuun alwiqaaye yأdi waxa weyaan ama waa mafcuul bihi mqadam am mansuub calى eh, nasci اkhaafidi abuudi marka faacilu marfuucu wa calaamatu rafcihi meeshii dama laga rabay liannahu kaana min xaqi kuli marfuucin an yurfaca bidamay ahayde meeshii la rabay marfuuc calaamatu rafcihi dama la dhihi rabay yaa laleeyahay alwaaw waa iyadoo macnihii ay tahay damadii a meeshaan xaq u lahayd inay timaada markay doonta way soo geli wayse markaasay tiri waawow meeshaan adiga iga gal marka waawgii damadiyaa soo dirsatay walidaalika markuu aan idhahda marfuucun bidama niyaabatan marfuucun bilwaawi niyaabatan can idama hadda dhihi mayno niyaabatan can ilfatxa ma la dhahayo markuu godan yahay leesh lianna min xaqi kuli marfuucin an yurfaca bidama la bilfatx marka abuu faacilu marfuucu wa calaamatu rafcihi lwaawu niyaabatan can idama liannahu min alasmaai sita ayib abuu mudaaf lhaa mudaafu ley mabniin cala dami fi maxali jarin wa raaytu abaahu raaytu waa ficli faacil abaa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi meeshaan ka dhihi lahen fatxa yaan leenahay wa nasbihi alif niyaabatan can fatxa liannahu min alasmaai sita w marartu babihi albaaw xarfu jar abi majruuru bilba wa calaamatu jarihi meeshan alkasra ka dhihi lahen alyaa niyaabatan can kasra marka maanta waxaad fahamtay dadka mucribiinta ah markastaba limaada ardayga markuu mubtada kalama saari karo mar waxaa laleeyahay niyaabatan can dama mar niyaabatan can fatx mar niyaabatan can kasra leesh marka waxaa lagu leeyahay sheyga haddii godaal la joogo oo aan waxan dame ahayn lagu godo niyaabatan can idama laleeyahay lianna min xaqihi an yurfaca bidam ay ahayd hadduu shayga la kordhigo fatxa waxaan ahayn lagu kordhigo waxaa laleeyahay niyaabatan can fatxa lianna min xaqi kuli mansuubin an yunsaba bilfatxa wahaakada ayb wakadalika alqowlu fi lbaaqi hadda ab un baa la miithaaliyey laakiin wixii kale waa lamid ina abaana lafii dalaalin mubiin yay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf ina abaana ina xarfu tawkiidin wa nasbin abaa ismu ina mansuub calaamatu nasbihi alif niyaabatan can lfatx liannahu min asmaai sita wa shardu icraabi hadihi alasmaa asmaadan icraabkeeda waxaa u shardiya bilxuruufi la icraabo almadkuurati lasoo sheegay markii waaw lagu godaa alif lagu kordhigaa ya lagu hoos dhigaa waxaa u shardiya thalaathatu umuurin waa kaas maanta shuruuddeeda korka xifdi an takuuna mufradatan kow inay mufrad ahaato hadda markaan iriyey jaaa abuuhu ab abuuhu mufrad waay waa hal aabbo waay ra-aytu abaahu maratu biabiihi waa mufradtaas markaas waa inay mufrad ahaataa sidii waaw oo lagu godo ya alifna loogu kordhigo yana lagu hoos dhigo falow kaanat muthanaatan lixdan haddii la tathniyeeyo ucribat bilalifi baa la ecraabaa rafcan markii la godaya alif baa lagu ecraabaya wa bilyaai baa lagu nasbinayaa ama la ecraabayaa jaran wa nasban markii la hoos dhigayo ama la kordhigayo kamaa tucrabu kulu tathniyatin tathniya dhammaanteed sida loo ecraabo taquulu waxaad leedahay jaaanii abawaani jaaanii ecraabteedi sidii wa abawaani faacilun marfuuc wcalaamatu rafci alif niyaabata can dama liannahu muhana lama dhahay liannahu min asmaai satr lama dhahay leesh liannahu mufrad ma ah tahniya hadday noqotay asmaadan akhawaani abawaani xamawaani haddii la yidhaahdo way ka baxday wa ra'aytu abaweyni wa maratu babaweyni majruur bilya mansuub bilya niyaabatan can fat niyaabata saasaa waa muhana wain kaanat majmuucatan haday tahay mid la jamciye jamca tagsiirin ucribat bilxarakaati yaba icraaba cala alasli haddii lixdii magac la jamciyo oo jamca la jamcina jamcu tagsiir ou yahay jamcu tagsiir iyo mufrad waxaa wey xarakaada la icraabi jiray waxaad leedahay jaaanii aabaauka aabayaalkaada i yimideen oo marka aabaau faacilun marfuuc w calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi aabaau mudaafu kaaf mudaafu ileh mabnun cala fatxi fi maxali jarin aabaau marka waxay lamid tahay zaydun iyo cali ay lcraabta wa ra'aytu aabaaaka aabaaa mafcuulu bihi mansuub bifatxa w wamartu biaabaaika aabaa'i majruur bilba w calaamatu jari kasra daahir saas wa wa in kaanad haday noqoto asmaadii lixdeed majmuucatan mid la jamciyay jamca tasxiixin ucribat bilwaawi yaa la icraabaa rafcan markii la godayo wa bilyaai baa la icraabaa jaran wa nasban markii la hoos dhigayo ama la kordhigayo oo jamcu lmudakari saalim ay la icraab noqonaysaa waxaad leedahay jaaanii abuuna aabbayaala i yimaadeen oo marka abuuna faacilu marfuuc calaamatu rafcihi lwaawni yaabatan can dama liannahu jamcu lmudakari saalim saasay noqonaysaa w nuuna ciwadu can tanwiin fi ismi mufradi wa raأaytu abiina wmaratu babiina waa macruuf walam yujmac minha walam yujmac lama jamcin minha min aasmaai sita hada jamca walam yujmac min hada اljamcu jamcan asiga lama jamcinin ila alabu wاlakhu wاlxamu yani asmaadan sideedabo haddii in la jamciye la raba sida fasiixa jamcu tagsiir in lagu jamciyo waay oo macnaha markaa aabaa iyo ikhwa iyo axmaam iyo wixii lamid a ah in lagu jamciyo jamcu tagsiirkaasaa sax in jamculmudakari saalim la jamciya aad buu u yaryahay kow hasii yaraatee kulligee jamcu mudakari saalim saalix uma aha ila alab walakh walxam faqad oo xamuuna akhuuna abuuna ala dhihi karaa laakiin kuwii kale oo macnaha oo kale fuu iyo dhuu oo kale jamculmudakari saalim lama jamcinayo oo lama dhahayo fuuna lama dhahayo afwaah oo jamcu tagsiir aha la jamcinaa keli ah laakiin dhuu dhawu waa la dhihi karaa mulxaq jamculmudakar saalim imaanaysa wuxuu musanifka uu gaar yeelay ma garanayo ayib taas waxa weeyaan qur'aankii waxaa weeyaan ma imaanin jamcu lmudakari saalim iyadoo la jamciya qur-aankuu imaan tathniyadii warafca abaweyhi cala alcarshi ee wayutimu nicmatahu calayka wacalaa aali yacquuba kamaa atamaha calaa abaweyka tathniya waay jamcu tagsiirkine qul in kaana aabaaukum wa abnaaukum aabaaukum fiiri waxaa waay jamcu tagsiir waay marka asmaadan tahniyadana qur-aanka wuu ku yimid iyadoo la tahniyey iyadoo jamcu tagsiir laakiin iyadoo jamcu mudakar saalim la jamciye maya laakiin carabti waa laga maqlo luqa jirta waay athaani shardiga labaad an takuuna mukabaratan asmaadan markay asmaau sita ay noqonayso oo xuruuftaas aan soo sheegna la ecraabayo waa in asmaa la weyneeye ay tahay falow suqirat haddii la yareeyo ucribat bixarakaati alicraaba asalkii ay u laabanaysaa naxu qowlika jaaanii waxaa ii yimiday ubayuka aabbayarowgaadi wara-aytu ubayaka wamarartu biubayika waxa weeyaan taskhiir waxaa la yidhaahdaa kelimadii awalkeedan la godo xarafkeeda labaadna la kordhigo midkeeda saddexaadna ya o yaa o taskhiir lila la keeno asalka taskhiirka waxaa loo yimaada taxqiir iyo ihaana ah loo keena hada rujayl hadaa tira rkan rag ma ah rag yaro waaye yaad leedaha taxqiira asal loo keena mar ay taxanun iyo tacaduf tahayna waa jirtaa oo yaa bunaya oo kale marka la leeyahay taxqiir ma ah khulaasat lqowl isimkii markuu abuuka yahay isim mukabar a waay aabbaha laakiin haddii ubayuka la yiraahdo oo hadda awalkiina waa la goday bacdina waa la kordhigay waawdii abuuka ku juri lahayd iyo ya-dii taskhiirka ahayd ubay wuka ay ahaan lahayd marka ya-di iyo waawdii abuu ku jirtaa laysku idqaamay markii waawdi ya loo bedelay oo laba ya ay noqdeen ubayuka saastay shidka ka timid marka haddii la taskhiiriyo sidii mufradkii cali iyo khaalid loo craaba iyo muxameda loo craaba oo ubayu faacilu marfuuc calaamatu rafci dama daahira ubayu mudaafu alkaaf mudaafu ilayh aada leedahay tana ubaya mafcuulu bihi mansuub ubayi majruur bilbaa calaamatu jari kasra daahira wahaakada athaalithu shardiga saddexaad an takuuna mudaafatan in mid la idaafay ay tahay weeyaan ayib falow kaanat mufradatan hadday noqoto mid idaafa aan wadanin falow kaanat mufradatan hadaynaad hayra mudaafatin aan la idaafaynin ucribat aydan waxaa la icraaba bilxarakaat naxwu qowlika haada abun wara-aytu aban wamaratu biabin haadaa mubtada weeyaan haa xarfu tanbiih daa ismu ishaara mabniin cala sukuuni fi maxali rafcin mubtada abun khabaru lmubtada marfuuc wa رفع rafci dama daahira ma dheheysa calaamatu rafci waaw lama لأnnaha faqadat sharda min shuruud اlإcraabi bاlxuruuf oo ah in la idaafay hadda abun a la yiri ayb hadda fiir mathala ina lahu aban iyo wa qowluhu tacaala walahu akhun aw ukhtun walahu akhun hadda akhun fiiri waa mufrad min asmaa'i sitay aheed ma la idaafaynin marka akhun mubtada muakhar marfuuc bidama daahira lahu khabar muqadam baa laleeyahay walihaada shardi alakhiiri shardigan dambo oo an takuuna mudaafatan shardiga ah shardun uu leeyahay shardi shardi ka dhashay weeyaan wa huwa an yakuuna almudaafu ilayhi midka oo asmaadan loo idaafayna waa inuu noqdaa gayra yaa lmutakalim yaa lmutakalim waxaan ahayn in loo idaafeyo isim daahiri isim kale loo idaafay fain kaana haduu mudaafu ilayhiga noqdo yaa almutakalimi haduu noqdo ucribat ayda biاlxarakaati xarakaa la icraaba laakiin lama icraabayo xuruuf laakinaha takuunu waxay noqonaysaa muqadaratan taquul waxaad leedaha hada abii wara-aytu abii wamaratu biabii abii marka at hada abii haddaad tidhahd abii khabaru lmubtada marfuuc wa calaamatu rafcihi damat muqadarat calى maa qabla yaai اlmutakalimi manaca min duhuuriha ishtigaalu اlmaxali bxarakati اmunaasaba maxaa yeelay abun ay ahed hada abun sidii hore noo soo martay markaasaa ya lala xariiriyey yaa lmutakalim markii lala xariiriyo yaa lmutakalim tatatalabu an yakuuna maa qablaha maksuura isimka hadduu khabar dhacna wuxuu rabaa inuu marfuuc bidama ugu noqdo labadii waa iskeeni waayeen markaasaa la yiri isimka aakhirkiisa ha la hoos dhigo irdaaan lilyaai yadaa lagu raali garaynaya laakiin isimkii xaaladiis wax laga bedeli maayo oo icraabtiisi waa loo qadaraya hoos dhigaan hadda aabihi baadi aan hoos dhigna wax macno oy icraab ahaan ku filan tahay malah inamaa huwa irdaaun lilyaai faqad intaas u faham wa ra-aytu abi abi mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi calaa maa qabla yaa ilmutakalim manca min duhuriha ishtiqaalu maxali bxarakati munaasaba ayaad leedahay kulu ismin mudaafin ilaa yaai lmutakalimi tuqadaru fiihi jamiicu alxarakaat liajli munaasaba waa qaacida u qaadataas fayakuunu aakhiruhaa wuxuu noqonayaa maksuuran asmaadii mid aakhirkeeda la hoos dhigo fi laxwaali thalaatha saddexda xaalo waalxarakaatuna muqadaratun fiihi isimka waa lagu qadarayaa oo liajli munaasaba kamaa tuqadaru sidii xarakadii loogu qadaray fii jamiici alasmaai asmaada dhammaanteeda almudaafati ila lyaai loo idaafeeyey naxwu abii wa akhii wa xamii wa ghulaami isim kastoo yaa ulmutakalim loo idaafeeya sidaasa loo dhaqma asmaada khamsada uma gaar ah markaasuu wuxuu iri waاstagnaytu can ishtiraadi hadihi shuruud likownii lafadtu bihaa mufradata mukabarata mudaafata ilaa gayri yaa lmutakalimi musanifkii waa isdifaacaya wuxuu leeyahy haddii lay weydiiyo shuruudan markaan matnigii yaray aan ka hadlay shuruudan ma aanan sheegin marka laygu ma qabso karo kuleeyaho shuruudan maxaad u sheegi wayse lianna icraabaha bilxuruufi mashruuطu bihadihi shuruud haddaad i tiraahdid wuxuu ku leeyahay wastakhnaytu waan ka kaaftoomay can ishtiraadi hadihi shuruud shuruuddan tanna in la shardiyo waa likownii waa aniga oo likownii waxaan aniga oo noqday lafadtu bihaa mid ku dhawaaqay bihaa bilasmaai sita mufradatan xaal ay tahay mid oo keligeed ah mukabaratan la weyneeyey mudaafatan la idaafeeyey ilaa gayri yaa lmutakalimi yaa lmutakalim waxaan ahaynaa loo idaafay wuxuu leeyahy miithaalkii lafdiga aan ku miithaaliyey yaa shuruudii oo dhan dhamaystirmay shuruudii oo dhan ou dhammaystirtay miithaalkii marka tamhiilii bi hadihi اlalfaad aw bi hadihi اlasmaa wahiya mufrada wamukabara wamudaafa ilaa gayriha ilmutakalim yaa igaga filnaaday inaan lafdi ahaan shuruudii ku sheego ayib nuqta waa midaas wa inamaa qultu hadana matniga waxaan ku yidhi waxamuuha fa adaftu alxama waxaan u idaafay ilaa damiiri lmuanathi ma dhihin waxamuuhu ma dhihin sidii abuuhu akhuuhu matniga damiir oo mufrad mudakara buu u idaafay laakiin markuu xamki yimid xamuuha buu yidhi waxaan saas u yeelay buu iri liubayina inaan caddeeyo ana alxama xamki inuu yahay aqaaribu zawji lmar'ati maradi naagti zawjkeedii aqaaribtiisi inuu yahay oo waa macay ka abiihi gabadha la qabo ninka qabo aabaheed ninka qabo aabihiis wuxuu u yahay xam wa camihi wa bna camihi waa lamid wa calaa anahu rubamaa udliqa calaa annahu rubamaa udliqa in lagu idlaaqa iyadoo suuragal ay tahay calaa aqaaribi الzawja adiga xaaska aad qabtid qaraabadeedana axmaam waa la dhihi karaa iyagana laakiin badanaa waxaa la isticmaalaa inuu xamka yahay gabadha ninkeeda aqaaribteeda inay tahay saasaa asal ah ayb nuqdada aan rabna inaan ku baraarujinaa waxay tahay musanifka hadda shuruudii oo dhan ma dhammaystirmin hadduu hadda gadaalka keeni doonin waxa weeyaan shardiga hadda wuxuu sheegay asmaada shuruudda ay wada wadaagsatay waa sheegay laakiin shuruud oo gaar laleeyahaa jirto oo fuu marka asmaau lkhamsa laga tirina waxaa uu shardiya eh, an yakuuna khaaliyan min almiimi liannahu lafdigaas fuu in fuu loo isticmaalo iyo ina fam loo isticmaalo labadaas midkood luqa ahaanay sax ku tahay haddii fam la yihah badela min alfii haddii la yidhaahdo asmaau sita ka mid ma aha haadaa famuka wa ra-aytu famaka wa nadartu ilaa famika alaleeyahay marka hadiiba miim la geliyo oo luqadaas miimka la isticmaalo min asmaa marka wa an yakuuna fuu khaaliya min almiimi waa nuqto weyan haddii laakiin ya la isticmaalo xataa maa tajcalu fii fi imraatika ou nabig yiri fii fi imraatika ayb duuna waxa uu shardi eh fiiri an tudaafa ila smin jinsin ee daahirin ismu jinsi damiir looma idaafeyn kara asiga lama dhahay duuhu lama dhahay duu zaydin oo isim calam e looma idaafeyna duu khaalidin lama dhahay laakin dulfadli dulcilmi duljaahi duu karaama intaas asmaadaas oo nakirada ah oo caamka oo jinsiga ah yaa loo idaafayn karaa labadaas shardi ku darso walhanu hankine qiila waxaa layihi ismun weeyaan yuknaa bihi loogu kinaayoodo can asmaai alajnaasi ajnaasti asmaadoodii sidii ka rajulin wa farasin waay iyo wagayri dalika han markii la yidhaahdo macnaha sidii isim oo min asmaaءi اlajnaas ka mid a waay oo macnaha cinwaan likuli qabiixin oo kale sida rajul oo kale hadda cinwaan likuli eh, rajulin gayri اlmarأa uu magac u yahay yahana xumaan oo dhanay magac u tahay wa qiila waxaa la yidhi camaa yustaqbaxu الtasriixu bihi wixii in in la cadeeya la naco yaa loo kinaayoodaa markii wax xun inaad sheegta aad rabtid wixii xun afka uusan qaban karin yahan loo isticmaalaa macnaha waxa weye cibaara can shayin qabiix laa yumkinu nutqu bihi yustakhdamu han badala canhu wa qiila waxaa layidhi can ilfarji khaasatan yukna can ilfarji khaasa oo meeshii farjiga laga sheegi lahay yaa waxaa laleeyahay han aa laleeyahay man tacazaa bicazaaءi اljaahiliya uh, faaciduuhu bihani abiihi xadiid daciif oo saas macnihiisa ahaay baa jiro ayb calىa kuli xaal wاlafsaxu isticmaalu اlhani kaqadin matni waa intaas wاlafsaxu waxaa ugu fasixnimo badan isticmaalu اlhani hanki in la isticmaalo ka kadin oo kale ka wuxuu ula jeedaa in laga dhigo isim mufrad ahoo aan waaw aan la gelin oo la yidhaahdo haadaa hanuka wa ra-aytu hanaka wa nadartu ilaa hanika in la yidhaahdo oo haadaa haduka ra-aytu hadaka oo kale ahaan lahayd oo jaaa haduka oo raaxa haduka had oo biri oo kale ah sida loo isticmaalo in loo isticmaala ka fasiixsan in asmaau sita laga tiriyo walidaalika mucdamu naxwiyin asmaau lkhamsa yay yidhaahdaan wannaqsu fi hada alakhiiri axsanu meeshuu ibnu maalig lahay in midkan la gaabiyo oo aan asmaau lkhamsa laga tirinin ee waawda iyo alifta iyo ya laga gooyo yaa fasiix ah marka intaas matniga markuu yidhi yaa musanif wuxuu i ida stucmila alhanu hanka haddii la isticmaalo hayra mudaafin xaal uu yahay midaan la idaafaynin kaana bilijmaaci wuxuu noqon doonaa kaana wxuu noqonayaa manquusan mid la nuskhaamin bilijmaac ay maxduufa laami waa laamta mid laga gooyey mucraban bilxarakaati la ecraabay ka saa'iri akhawaatihi haddaan hanki la idaafaynin sidii abkii oon la idaafaynu lamid yahay oo waxaa le haadaa hanun wa ra-aytu hanan wa marartu bihanin kamaa taquulu saad u leedahay yucjibunii gadun wa asuumu gadan wاctakaftu fii gadin aad leedahay wa ida اstucmila haddii la isticmaalo mudaafan xaal uu yahay fa jumhuuru اlcarabi carabta badigeeda tastacmilu kadalika sidaasoo kale u isticmaalaysaa oo xarakaada la ecraaba taquul waxaad leedahay jaaa hanuka wa ra-aytu hanaka wa marartu bihanika طبعا معنى ahaan waxaa ka fiican hada hanuka wara-aytu hanaka wa nadartu ilaa hanika kamaa yafcaluuna fii kadika say u samaynayaan marka inan laga haddii marka saas la yidhaahdo asmaau sita lagama tirinayo waay ayib wa bacduhum yujriihi qaarkood wuxuu ku socodsiina ku dareerinayaa mujraa abin wa akhin ab iyo akh oo kale oo fa yucribuhu waxuu icraabayaa bilxuruufi اthalaatha fayaquulu haadaa hanuuka wara-aytu hanaaka wamarartu bihaniika wa hiya lugaة qaliila waa luga yar dakarahaa siibaweyhi oo a sheegay walam yaطalic calayha alfaraa faraana ma arkin wala zajaajiyu labadaas imaamna hadday raadiyeen ma arkin laakiin waxaa weeyaan idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqowla maa qaalat xadaami siibawey hadduuba sheegay oo anahu dakara anaha min lugaati alcarab wax diidi kara male markaasuu yihi walam yaطalic calayha alfaraa wala zajaajiyu faraa iyo zajaaji ma arkin hanki oo la isticmaalayo ka isticmaali اlabi wاlakhi oo wayucrab bilwaawi rafcan wa bilyaai jaran wa bilalifi nasban ma ayna arkin fa asqadaahu way ka tuureen min cidati hadihi alasmaa asmaadan in laga tiriyo wacadahaa wacaddaahaa labadoodi waxay ka tiriyeen asmaadii khamsatan shan bay ka dhigeen ayb intaasaan waxaan ku dhaafnay asmaau lkhamsa marka asmaau lkhamsa waa ismaada isimka ugu horeeyo oo xuruuf la icraabayo marka hadda mida aan sheegnay oo asmaau lkhamsa in xuruuftaas aan sheegnay la icraabayo waa qowlka mashhuurka oo jumhuur naxwiin ay qabaan qolo kale waxay leeyihiin maya luqo kalaa jirto ana alasmaaa sita kuluhaa tucrabu bilalifi taqdiiran oo waxaa weeyaan alif baa la laazimina kalasmaai almaqsuura qolaa qabto oo waxaad leedahay jaaanii abaaka wa ra-aytu abaaka wa marartu biabaaka yaad leedahay oo marka maxaa la yiri maxay noqonaysaa baa la yiri macnaha markaad jaaanii abaaka ad tiri abaaka faacil marfuuc calaamatu rafci dama muqadara cala alifi manac miduna tacaduru asmaau lkhamsa ay noqon luqadaas waa jirtaa oo waxaa weeyaan waa luqa oo min lugaati alcarabi kamid ah ayib oo waxaaba la yiri waxaa kamid mida ah qowl shaaciri ina abaaha wa abaa abaaha qad balagaa fi lmajdi gaayataha buuri ina abaaha wa abaa abaaha buri wa abaa abiiha la rabay mudaafu ilayhi bay ahayd in ya lagu hoos dhigo alifuu laazimiye waa luqada labaad midda saddexaad midu musanifka soo ishaaray waayo waxa weeyaan in bawaaw iyo alif iyo ya laga gooyo oo ayadoo shuruudi dhamaysatay iyadoo shuruudii dhammaystiratay in hadana xarakaad la craabo layihahdo haadaa abuka wa ra-aytu abaka wa marartu biabika la yidhaahdo oo waawdi iyo alifti iyo yadi la gooyo luqadana wain kaanat qaliil laakinaha mustacmala wa min dalika qowl shaaciri biabihi iqtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabih abahu famaa dalam biabihi ma dhihin biabihi bay ahayd shuruudda iyadoo dhammaystiran iyo yadi gooyo isim caadi aho mufrad aho ka dhigay waa mida eh, eh, luqada labaad luqa saddexaad waxaa laleeyahay waxaa weeyaan asmaadan xuruufta alcraaba turfacu bilwaawi wa tunsabu bilalifi wa tujaru bilya lakin alcraab muqadar cala alxuruuf laa hiya alxuruuf bilcraab oo markii la yidhah jaaanii abuuka abuu faacilu marfuucu calaamatu rafci damat muqadarat cala alwaawi manaca min duhuuriha hiqalu baa laleeyahay waa icraab waay taas luqa ma aha oo naxwiyiinta waxay leeyihiin waaw marfuuc bilwaaw baa leeyahay mase marfuuc bidam muqadara cala lwaaw baa leeyahay waa khilaaf bayna naxwiyiina fi licraab luqa ma aha taas intaasoo oo weji leeyihiin marka ee asmaa lkhamsa sidaasku ugu wallahu aclam wsala allahu wasalam cala nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin